alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wacala ali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirnay suuratu aali cimraan tafsiirkeedaaynu ku soo jirray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda siddeed iyo sagaashan min suurati aali cimraan aayadda inoogu dambaysay waxay ku saabsanayd xajka ayaa ka mida umuurihii ay ka hadlaysay waxaan baraarujinaynaa dadka uu xajku ku waajibay ee kari karaya waxa munaasiba inaynay dib u dhigin kollay madaahibtu marka hore waa ku kala duwan yihiin xajku ma cala alfawr baa wujuubu alxaji ma cala alfawr baa mise waa cala ataraahi bimacnaa ma in la dedejiyaa waajibah mise waxa bannaan in dib loo dhigo madaahibtu waa ku kala duwan yihiin madhabka shaaficiguna wuxuu qabaa cala taraakhi inuu yahay laakiin waxaa la ysla oggol yahay in la dedejiyaa inay tahay ta kollayba mudan ama waajib ha noqoto ama markaa waxa weeye ha noqoto sunne ha noqotee culammada qaarkoodna wujuub bay ka qabaan oo dib u dhigga waxay leeyihiin ma bannaano qofku waa ku dembaabayaa waxyaalahay culammadu dariishadaan kala duwan bay deliishadaan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sanna dib u dhigay oo sannaddii sagaalaad inta la faral yeelay xajka inuu sannaddii tobnaad nebigu xajiyey waa daliilka ugu xoogga badan ee ay cuskadaan culammada taraakhiga qaba waayo waxaa loo badiyaa sannaddii sagaalaad in la faral yeelay inkasta oo qowlal kale ay jiraan ahlucilmiga qaarkoodna waxay kaga jawaabeen nebiga calayhi salaatu wasalaam dibudhiggiisu uu xajka dibdhigay sannadaas yacnii cudurdaar buu u dibdhigay waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka kale lama mid ahaa sannadaana gaaladii oo qaaqaawan baa soo xajinaysay kacbadana iyagoo qaawan ku dawaafaysay sidaas aawadeed buu markaa sannadaa sagaalaad uu yidhi ogeysiiya inaan sannadan waxa ka dambeeya ruux markaa mushrika oo gaal ahi aanu soo xajin doonin ama kacbada ku dawaafi doonin ruux qaawanna inaanu kacbada ku dawaafi doonin sidaa ogeysiiya sidaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yacni markaa uu soo faray yacni markaa in eh, la ogeysiiyo arrinkaa la iclaamiyo yacni markaa ayuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni markaa faray sidii baana lagu gaadhsiiyey yacni sannadii dambe oo gaal iyo ruux qaawanitoonna aanu kacbada ku dawaafaynin ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam soo xajiyey marka cudri daraaddii ayuu nebigu u dibdhigay yidhaahdeen adilladuna waxay sheegaysaa in marka khayrka loo degdego xajka in hor lagala yimaadaana waxay ka mid tahay khayrkii oo loo degdegaayo wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum yacni marka musaaracada iyo musaabaqada adilada amraysaa culammada qaarkood waa ka deliishadeen in xajka la hormariyo oo hor lagala yimaado waxay kaloo ka daliishadeen xadiidka imaam axmed soo wariyey oo tilmaamaya idaa araada axadukum alxaja falyatacajal ilayhi fainahu laa yadri maa yacridu lah hadduu midkiin xaj doono ha u degdego waayo ma garanaayo wax ku soo darin doona oo ku iman doona ma oga marka ha u degdego hor ha ka sameeyo waxaa dhici karta waxyaalo xajkii u diidayaa oo hadhow aanu ka xajin karayn inay ku yimaadaan waxaa dhici karta maalkii inuu ka baxo oo halkuu markaa khani ahaa uu faqiir noqdo waana dhacday dadka qaarkood baa xoolo yeeshay xoolihii kamay xajinin xajkii bay dib u dhigeen kadibna xoolihii waa ka baxeen faralnimadiina waa ku sugnaato oo qaantii waa lagu leeyahay ila wuu ku waajibay dadka qaarkood baa caafimaadkoodii yacni markaa wax u dhinmeen oo waxaweye xanuunsaday oo xaaladaanu ku xajin karayn gaadhay marka wax ku iman doona ma oga saas aawadee qaanta lagu leeyahay in layska hormariyo oo aan dib loo dhigin ayaa markaa salaamo badan oo nabadgelyo badan wa abra'u lidimma dimmadana u beriyeelis badan asalaamatu laa yucaadiluhaa shay culammada shaaficiyadu iyagoo yidhi xajka markaa in dib loo dhigaa waa bannaan tahay sidaas iyadaa yidhi haddii markaa xaalad keensanaysa in la dedejiyaa aynay imanin sida in danni haalibi ku yimaado sannada dambe inaanu gaadhayn hadday timaaddo ilaaba ilaa markaa waa inuu hormariyaa bay yidhaahdeen xaalaadka qaarkood bay ka reebeen iyagoo haddana sidaa yidhi waxay yidhaahdeen qofku hadduu sannadaha qaarkooda uu xajkii awoodi karaayo xajin waayo kadibna geeri deg degi ay ku timaaddo badanka shaaficiyadu waxay yidhaahdeen wuxuu dhimanayaa isagoo caasi ah yacnii isagoo caasi ah buu dhimanayaa waayo haddii la yidhaahdo caasi ma aha bay yidhaahdeen waxay noqonaysaa fardinimadii baa meesha ka baxaysa marka faralkii uu ka gaabiyey ou la iman waayey haddii geeridu ku timaado uuna xajin karayey yacni markaa waxay noqonaysaa yacni markaa wuxuu dhimanayaa isagoo caasiya bay yidhaahdeen calaa kulli xaal waxaan markaa yacni ku boorinayaa dadka kari karaya xajka ma ogid maalku inuu ku baaqi noqonaayo ma ogid inaad dib ka kari eh, doonto aad ka awoodi doonto sidaas aawadeed in markaa qaanta layska rido oo la hormariyo ayaa markaa waxa weeye abra'u lidimma oo dimada u beriyeelis badan yacni markaa cuhdadii wujuubka iyo markaa uuna kaga baxaya qofku allah waxauu yidhi qul yaa ahla alkitaabi lima takfuruuna biaayaati illaah qul waxaad tidhaahdaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow ahlu kitaab waxaa leeyahay yuhuuddiiyo nasaarada lima takfuruuna maxaa uga gaaloobaysaan biaayaati illaahi aayadaha ilaahay maxaa uga gaaloobaysaan wallaahu shahiidun calaa maa tacmaluun walxaal allaahu allaah shahiidun yacni uu og yahay calaa maa tacmaluun waxaa samaynaysaan allah uu og yahay oo idin arkaayo oo idin og yahay qul waxaad tidhaahdaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lima tasudduuna maxaa dadka ugu diidaysaan can sabiili illaahi lima tasudduuna maxaa u diidaysaan can sabiili illaahi waddada ilaahay maxaa ugu diidaysaan man kii ugu diidaysaan man ayaa wuxuu yahay tasudduuna mafcuulkeedii oo sadda waxay noqotaa laasim iyo mutacaddi labadaba sadda bimacnaa acrada waa jirtaa waa jeestay markaa mafcuulu ma baahna waa laazim marna waxaa loo isticmaalaa sadda bimacnaa manaca waa diiday marka mafcuul bay u baahan tahay marka waa tii mutacaddiga ahayd weeye manciga la macno ahayd weeye lima tasudduuna maxaa u diidaysaanoo u mancinaysaan can sabiili illaahi waddada ilaahay xaggeeda maxaa ugu diidaysaan man kii ugu diidaysaan aamana rumeeyey tabguunaha xaalaa waddada doonaysaan damiirka haadu wuxuu u noqonayaa sabiilku u noqonayaa sabiil illaah ayuu u noqonaya tabquunahaa xaalaa markaa waddada ilaahay doonaysaan ciwajan ay mucwajatan xaalay qalloocdo aad rabtaan wa antum shuhadaa idinka oo og yacni markaa inay waddada ilaahay toosan tahay oo xaq tahay maxaad dadka ugu diidaysaan qalloocna ula rabtaan wama allaahu allah ma ahaan bikaafilin mid ka moog oo ka aan ka warqabin ma aha camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ee ilaahay waa og yahay waxaad samaynaysaan ogaalka ilaahayna waxaa ka dhalanaya waa idinka abaalmarinaya yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow in tutiicuu fariiqan in tutiicuu haddaa adeecdaan fariiqan kooxa adeecdaan min aladiina kuwii ka mida uutuu lkitaaba kitaabka la siiyey kuwa kitaabka la siiyey waa yahuudiyo nasaarawi uutuu bimacnaa uctuu yarudduukum waxay idinka yeelayaan radda waxaa loo jeedaa bimacnaa sayara yarudduukum yusayirukum yarudduukum waxay idinka yeelayaan bacda iimaanikum iimaankiinna dabadii waxay idinka yeelayaan kaafiriina qaar gaala a ah bay idinka yeelayaan wa kayfa takfuruuna sidaa u gaaloobaysaan wa antum tutlaa calaykum walxaal antum idinka tutlaa yacni iyadoo idinka laydinku akhrinayo calaykum korkiinna aayaatullaahi aayadaha ilaahay laydinku akhrinaayo wa fiikum rasuuluh dhexdiinnana uu ku sugan yahay walxaal fiikum dhexdiinna uu ku sugan yahay laydinku akhrinaayo rasuuluhu rasuulkiisii uu markaa idinku dhex sugan yahay ama markaa laba xaalo mutaraadifaana ah laga dhigo saa u gaaloobaysaan iyadoo aayaadka ilaahay laydinku akhrinaayo iyo iyadoo rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam uu dhexdiinna ku sugan yahay saa u gaaloobaysaan waman yactasim billaahi faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim waman yactasim ku kastoo qabsada oo ku dhega billaahi allah ku dhega bimacnaa diinkiisa iyo towxiidkiisa qabsada faqad hudiya waa la hanuuniyey ilaa siraatin waddo intii ka ahaataa lagu hanuuniyey waddadaasoo mustaqiimin toosan intii ka ahaataa lagu hanuuniyey aayadahan hore ilaahay wuxuu la hadlayaa qolyaha ahlu kitaabka oo waxaa lagu canaananayaa kufriga ay la imanayaan ee aayaadka ilaahay ay ka gaaloobayaan ha ahaadaan aayaadka ilaahay kutubtii loo soo dejiyey iyo kitaabkan qur-aanka ee nebi maxamed lagu soo rogay intaba oo kutubtoodii lagu soo rogay laftooda way ka gaaloobeen waayo sifada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waa ku sugnayd marka kutubahooda laftoodu waxay keensanayeen in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay rumeeyaan oo raacaan ayaa markaa kutubahooduba koobsanayeen marka qur-aankuna waa soo gelayaa marka aayadaha ilaahay maxaa uga gaaloobaysaan istifaamkani wuxuu noqonayaa canaan lagu canaananaayo oo iyaga marka waxa weeye yacni markaa lagu canaananayo ayuu noqonayaa bimacnaa sabab keensata inaad gaalowdaan meesha ma taallo iyadoo xaqi cad yahay ayaa markaa waxa weeye oo aayaadkii ilaahay idin soo gaadheen ayaa aayaadkii ilaahay ka kufrinaysaan maxaa uga gaaloobaysaan marka kufriga ay la yimaadeenna waa shay waaqica waa istifhaam tawbiikhiya weeyo lagu canaananayo istifaamka tawbiikhigiina wuxuu noqdaa shay waaqica oo jira in la leeyahay muxuu u jiraa muxuu u dhacay yaa inuu dhaco ma ahayne maxaa u samayseen muxuu u dhacay lima takfuruuna biaayaati illaah wallahu shahiidun calaa maa tacmaluun ilaahayna waa arkayaa waxaad samaynaysaan waxaa ku jira tahdiid iyo hanjabaad oo macnuhu wuxuu u dhacayaa maadaama uu ilaahay og yahay yacni waxaad samaynaysaan wuu idinka jazaynayaa waa idinka abaalmarinaya waa idinka abaalmarinaya marka waxaa ku jirta hanjabaad loo hanjabayo ayaa ku sugan waayo ogaalka ilaahay waxaa ka dhalanaya abaalmarin mar labaad ilaahay wuxuu ku uhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tidhahdaa ahlu kitaabow maxaad dadka ugu diidaysaan waddada xaqa ah oo uga mancinaysaan siday uga mancinayaana siyaaro kala duwan bay noqon kartaa waxay noqon kartaa dadkii mar inay been u sheegaan oo yidhaahdaan waxa weeye nebigii kutubta iyada lagu sheegay ee sifadiisa lagu sifeeyey kan ma aha waxaa ka mid a inay marka waxa weeye dadkii yacni mar ugu diidaan dacaayad iyo brobaganda ay ku furayaan mar waxay ugu diidayaan eh, in waxa weeye marka awoodba ay u isticmaalaan ima bilqowli wa ima bilficli bay kaga mancinayaan marna odhaah bay kaga mancinayaan iyo dacaayad iyo brobagando marna waxay kaga mancinayaanba yacni markaa gacan inay marka ula tagaan ayay markaa waxba kaga mancinayaan waa yahay waxayna rabaan waddada markaa xaqa ahi inay noqoto mid qalloocanoo baatilkooda waafaqaysa ya yacni muu markaa muxamed waxaan ka tago waxaan iska daayo waxaan iska daayo waxaan iska daayo waxaan ku daro yaa waxay doonayaan in waxa weeye qallooca ay ku sugan yihiin in la waafajiyo ayay doonayaan in la waafajiyo ayay markaa doonayaan tabquunaha ciwajan wa antum shuhadaa marka taasna saas yadaa weeye shuhadadana waxaa looga jeedaa inay u aqoon leeyihiin oo garanayaan inuu markaa waddada ilaahay ee xaqa ah inay garanayaan tii xaqa ahayd inay tahay tahayna ay ku garanayaan way garanayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi xaqa inuu yahay waa garanayeen aladiina aataynahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum waatuu allah yidhi kuwaannu kitaabka siinay waxay u garanayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam siday ubadkooday dhaleen u garanayeen si la miday u garanayeen yaa marka iyagoo ay saa u garanayaan bay haddana diidayeen xaasidnimo aawadeed u diidayeenoo lahaayeen ma carab baannu maanta dabagallaa yacni waxay islahaayeen nebiga la soo saari doonaa wuxuu noqon doonaa nebi reer banu israa'iil ka dhashay ayuu noqon doonaa laakiin nimankii carabta ay colka ahaayeen nebi ka soo baxa yani inay markaa raacaan taas yadaa waa ka xasideenoo waa diideen waxay yidhaahdeen annaga ay nebiyadu naga soo bixi jireen nimankani ummiyiin bay ahaayeen maanta inaannu dabagallo iyagii waxay markaa noqonaysaa mid markaa qadarkaygii sharaftayadii hoosu dhacaayo saas yadaa bay yidhaahdeen weliba waxay odhan jireen waagii hore ilaa carabta ayay iskaga hoos noolaan jireenoo awood may lahayn waagii hore reer banu israa'iil waxay odhan jireen nebi soo bixi doonaa wakhtigiisii soo dhowaaday oo dhowaan la soo saari doonaa ciyoon buu iman doonaa nebigaasaanu raaci doonaa markaanu rumayno raacno ayaanu waxaannu idin layn doonnaa sidii caad loo laayo kale aanu idin layn doonnaa sidaas iyadaa bay odhan jireen yaa carabtii way ugu sii hanjabi jireen markii nebiga la soo saaray yacni markaa carabtiina waa rumaysay iyagiina waa gaaloobeen xaasidnimo daraaddeed baynay markaa u gaaloobeen xaasidnimo daraaddeed ayay markaa u gaaloobeen markaa saas yadaabay u dhacday wuxuu kaloo allah inoo sheegayaa mu'miniinta wuxuu ugu yeedhayaa magaca iimaanka waxaanu uga digayaa inay gaalada ateecaan oo raacaan yaa ayuha aladiina aamanuu in tuطicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin haddaa adeecdaan koox markaa ahlu kitaabka ka mid ah qolyihii kitaabka la siiyey ka mid a waxay idinka yeelayaan gaalay idinka yeelayaan way idin gaalaysiinayaan way idin gaalaysiinayaan marka waxaa ku jira taxdiir digis laga digaayo in gaaladii markaa waxaa la raaco la ateeco digis laga digayo ayaa ku sugan allah waxa uu yidhi qul yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lima takfuruuna maxaa uga gaaloobaysaan biaayaati illaahi aayadaha ilaahay maxaa uga gaaloobaysaan maadu waa istifhaamiyadii weeye xaraf baa galay xarfu jar oo laama ah baa galay marka maada istifhaamiyada ah yacni xaraf la geliyo alifka waa la gooyaa oo limaa lama yidhaahdo yani qaliilan aw shuduudan mooye si kale looma yidhaahdo ya yani waxa weeye luqada shaa'ica ah ee qur'aankuna ku yimi waa inaan markaa alifkaasi baaqi noqonayn maada istifaamiyada ah haddii xaraf galo cama yatasaa'aluun fabima lima marka waxa weye saasay markaa ugu timaadaa dhammaan marka in la goynayo in la goynayo culamada qaarkood waxay shuduudan yani ama daruuratu shicr ayaa markaysagaa alifkaa loo baaqi yeelaa gabay oo kale hadday noqoto culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya daruuro keliya maahee si qaliila ah, luqada carbeed waa dhacdaa oo naadira in la baaqi yeelo waxay soo naqliyeen markaa qolyaha sidaa maray inay markaa waxaweye qiraa'o shaadan la akhriyey camaa yatasaa'aluun laakiin qur'aannimo looma akhrin karo carabi ahaanse waa loo xujaysan karaa marka bacdi baa yidhi yacni biqilla waa u dhacdaa ee daruuratu shicir kuma gaar aha laakiin badanka culammadu waxay u badan yihiin inay daruuratu shicirka ku gaar tahay lima takfuruuna maxaa uga gaaloobaysaan biaayaati illaahi aayadaha ilaahay alqur'aani qur'aanka maxaa uga gaaloobaysaan aayaadka ilaahay buu qur'aanka ku fasiray laakiin qur'aanka iyo kutubihii hore ee lagu soo dejiyeybaa waa ku rumoobaysaa wallaahu shahiidun calaa maa tacmaluun walxaal allaahu allah shahiidun uu og yahay calaa maa tacmaluuna waxaa markaa samaynaysaan uu ogyaho markhaati ka yahay maxaa uga gaaloobaysaan aayaadaha ilaahay fayujaaziikum waa idinka abaalmarinayaa ilaahay calayhi camalkaad samayseen buu idinka abaalmarinaya wuxuu inoo tilmaamayaa yacni markaa shahaadada ilaahay inay ka dhalanayso abaalmarini ka dhalanayso shahaadadu markhaatiga ayaa la yidhaahdaa yani waxaweye shahiidun yani waxaweye markhaatiu ka yahay marka e, shayga markhaatiga laga yahay waa la og yahay bimacnaa marka waxaw caliim buu u yahay oo markhaati buu ka yahay waxaan cilmi loo lahayn lagama markhaati galo marka saas aawade ilaahay wax walba waa og yahay marka ilaahay baa markhaati ka oho og waxaad samaynaysaan qul waxaad tidhahdaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lima tasuduuna maxaa ugu diidaysaan tasrifuuna uga leexinaysaan tasuduuna fasiraye can sabiili illaahi waddada ilaahay uga leexinaysaan can diinihi diinka ilaahay uga leexinaysaan wadada ilaahay waxaa looga jeedaa diinka ilaahay oo diinta ilaahay waxay ka dhigantahay tahay waddo la raacayo laakiin waddo macnawiya weeye waddada waxaa loo isticmaalaa marka hore waddada tan xisiga ah ee la arkayo ee indhuhu qabanayaan taasaa waddo marka hore la yidhaahda laakiin waxaa kaloo loo isticmaalay yacni waddo macnawiyaa jirta oo la caqliyaynayo ishu aynay qabanayn waddada macnawigaee la caqliyaynaye ishu aynay qabanayn waa maxay dee waxa weeye waa diinka marka la yidhi shaygaa caqiidee waxaan ha caqiidayn waxaa dheh waxaa ha odhan waxaa samee waxaa ha samayn waxay ka dhigantahay waddo la raacayo kalay ka dhigantah xagga iyo xaggaa ha u leexan waxaa iska ilaali sidaa qumaatiga u soco haddama aragta xagga caqiidada xagga camalka xagga odhaahyada mid walba ya marka waxa weeye waddo macnawiya weeyo la caqliyeynaya wey marka taasaa laga tilmaamayaa diinkii ilaahay baa marka waddo ka dhigan ihdina asiraata almustaqiim ilaah waddada toosan nagu hanuuni markaa weeye can diinihi diinka ilaahay maxaa dadka uga leexinaysaan man aamana kii rumeeyey maxaa uga leexinaysaan bitakdiibikum annabiya sala allahu alayh wasalam wa katmi nactih yacni beenintaa nebiga calayhi salaatu wasalaam beeniseen iyo qarintaa sifadiisi qariseen maxaa ugaga leexinaysaan yacni nebigii way beeniyeen sala allahu alayh wasalam sifadiisina way qariyeen sifo aanu lahaynna waa ku sheegeen waxay dhahen sifadan ma laha sifo kalu lahaayo kayta wa kayta hadda maaragtaa marka waxa weeye siday dadka uga leexinayaan bay ka mid tahy xaalaad doonaysaan waddada xaqa ah ay tatlubuuna asabiila xaala waddadaad doonaysaan ilaahay ciwajan ay mucwajatan xaal ay qalloocdo ad ah rabtaan oo way qalloocdaa maxaa looga jeedaa baatil bay ku sugan tahay yacnii inay baatil noqoto oo si baatila laga dhigo oo xaqii laga bedelo oo iyaga la waafajiyo saasay rabaan oo doonayaan ciwajan masdarun bimacnaa mucwaja waa masdar macnuhuna wuxuu u dhacayaa mucwajatan mid qalloocda ayuu u dhacayaa oo macno wasfi ayay u dhacaysaa ay maa'ilatan cani ilxaqi xaalay xaqa ka iishan tahay xaqii hadday ka iilatana baatil bay u iilatoo waafaqday saasay markaa doonayaan oo rabaan oo halka marka waxaa weeye waddada ilaahay dee tawxiid tahay allah keligii la caabudo shirki in la yacni markaa lagu lagu daray rabaan oo tawxiidka laga leexiyo xagga shirkiga loo leexiyo waxay doonayaan waxyaalihii muxaramaadka ahaa qaarkood in loo banneeyay doonayaan waxay doonayaan waajibaadka qaarkood in laga tuuray rabaan yacni markaa waxa weeye kabaa'irtiiyo muxaramaadka qaarkoodna loo banneeyo ayay markaa rabaan marka dee waxa waddadii baatil laga dhigay rabaan ya saasaanu ku aqbali karanaynaa bay leeyihin wa antum shuhadaa idinkoo markaa og oo markhaati ka ah oo garanaya diinka xaqa ahi inuu yahay diinka islaamka idinkoo sidaa garanaya maxaad dadkii ugu diidaysaan wadada xaqa ah wa antum shuhadaa walxaal antum idinku shuhadaa aad markhaati ka tihiin oo garanaysaan oo og tihiin caalimuuna biana addiina almardiya alqayima diinu lislaam kamaa fii kitaabikum idinkoo og bianna addiina in diinka almardiya laga raallida yahay ee alqayima toosan diinulislaami diinka islaamka inuu yahay kamaa fii kitaabikum sida kitaabkiinnaba ku sugnayd yacni diinka laga raallida yahay inuu diinka islaamka yahay yacni diimaha nebiyadu diin keliya u ahaa dhammaan islaam buu ahaa in allah keligii la caabudo ayaa markaa waxaweye dhammaan yacni markaa nebiyadoo dhan ay ku wada baaqayeen oo dhammaan lala soo diray yacni diinkoodu markaa wada islaam buu ahaa markaa taxriif bay dee ku sameeyeen kutubtoodii oo way beddeleenoo yacni waxbay ka saareen waxbay ku dareen ziyaado iyo nuqsaan bay ku sameeyeen meelaha qaarkoodna macnaha ayay qalluuciyeen oo taxriifu lafdin iyo taxriifu macnan bay labadaba sameeyeen lafdigiina waa bedelay meelaha qaarkood macnihiina waa bedeleen wama allaahu allah ma ahaan bikhaafilin mid ka moogaan ka warqabin ma aha camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ee ilaahay waa ogyahay waxaad samaynaysaan oo min alkufri waatakdiib gaalnimo iyo beenin ah wa innamaa yu'akhirukum ilaa waqtikum wuxuu idiin dibdhigayaa uun wakhtigiinni intii ka ahaatay ayuu idiin dibdhigayaa liyujaaziyakum siuu idiin abaalmariyo wanazla lamaa mara bacdu alyahuudi cala alawsi waalkhasraj wa waxaa soo degay lamaa mara markuu soo maray bacdualyahuudi yuhuudda qaarkood cala alawsi waalkhasraj aws iyo khasraj uu soo maray yuhuudda qaar baa soo martay waxaa la yidhaahdaa nin la odhan jiray shaas ibnu qays oo yahuudi abaa ah soo maray baa la yidhi markaasuu wuxuu arkay nimankii aws iyo khasraj oo aada isu jecel buu arkay ya oo faraxsan oo isdhex galay waagii hore ee yacni islaamnimada ka horna colaadaa ka dhexayn jiray way islayn jireen yacni markaa dagaallo macruuf dhex maray markaa taas ayuu markaa soo maray marra mar waxay ku gudubtaa ba mar rabbihi baa la yidhahdaa marna calaa bay ku gudubtaa marra calayhi baa la yidhahdaa hadda ma aragtaa labaduba waa jiraan mar bihi iyo marra calayhi marka culammada qaarkood waxay farqaa u dhexeeyo marka marra ba lagu gudbiyo waxay tilmaamaysaa mujaawasay sheegaysaa yacnii laga gudboo laga tallaabay marka calaa lagu gudbiyana muxaadaat bay sheegaysaa yani markaa waxaw lala siman yahay ayay markaa sheegaysa waayahay marka waxa weeye ba'daa badan laakiin calaaduna waa jirta qur-aanka laftiisa waa ku timi iyadoo calaa lagu gudbinaayo aw kaladii mara calaa qaryatin marka calaa iyadoo lagu gudbinaayo lafteedu saasay qur-aanka ugu timi marka labaduba waa jiraan mara bihi iyo mara calayhi wanasla lama mara bacdu lyahuudi cala awsi walkhasraj waxaa soo degay markuu soo maray qaar yuhuudda ka mida ay soo mareen aws iyo khasraj faqaadahu ta'aalufuhum waxaa cadho geliyey oo kaga cadhaysiiyey ta'aalufuhum yani markaa isjacaylkooda ay isjecel yihiin jacaylkay isjecel baa cadho geliyey ka cadhooday fadakarahum wuxuu xasuusiyey bima kaana baynahum fi ljaahiliya wixii dhexdooda ahaaday wakhtigii jaahiliyada islaamnimada ka hor wixii dhexdooda ahaaday ayuu xasuusiyey fi ljaahiliyati waxaa loo jeedaa qabla alislaam gaalnimadii gudaheeda oo min alfitani fitan ah dagaalla ah fitanka waxaa loo jeedaa dagaalladaa loo jeedaa fatashaajaruu dabeedna waxa weeye waa markaa ishilaafeen yani waa isu cadhoodeen markiiba iskhilaafeen madax isla galeen wa kaaduu yaqtatiluun waxay ku sigteen inay islaayaan qisada waxay sheegaysaa markaa ninkaa odayga ahi ee yuhuudiga ahi nin dhallinyaraa buu u soo diray markaasuu yidhi nimankaa bani qayla u tag waa laba qabiiloo walaalo ah aws iyo khasraj banuu qayla la odhan jiray wuxuu yidhi u tagoo dagaalkii bucaas ee dhex maray gabayadii ay isu tiriyeen agtooda ku soo qaad yacnii sheekada markaysaga intaad markaa la dhex gasho un yacni gabayadii dagaalladaa isaga tiriyeen markaysaga mid ka mida tiri markaasaa dabeed markaysaga gabay buu markaa tiriyey mala waa gabay marka waxa weeye dee halis ahaa markaasay yidhaha annaguna kanaanu tirinay kaasaa dhacday adigu marka halkiibaa markaysaga hadalkii duulay waxay ku sigteen inay islaayaan inay islaayaan ayay ku sigteen qisadu noocaasay tilmaamaysa waxaa soo degay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow in tutiicuu haddaa ateecdaan oo yeeshaan oo raacdaan adeecdaan fariiqan koox min aladiina uutuu lkitaaba ka mida kuwii ahlu kitaabka ahaa ee kitaabka la siiyey qeyb ka mida haddaa ateecdaan oo raacdaan yaruduukum waxay idinka yeelayaan yusayirukum radda waa idin celinayaan hadda loogama jeedo waa radda bimacnaa sayara waa loo isticmaalaa wa radda shucuurahunna asuuda biida ay fasayara wuu ka yeelay yacni beytka shaacirka yacni markuu leeyahay radda wuxuu uga jeedaa bimacnaa sayara marka waxay ka mid tahay waa marka waxa weye min akhawaati danna weeye marka laba mafcuul bay qaadanaysaa mafcuulkii koowaad waa damiirka kaafka ah miimkuna waa calaamat ljamci mafcuulkii labaadna waa kaafiriina yaruduukum ay yusayiruukum waxay idinka yeelayaan bacda iimaanikum iimaankiinni dabadii waxay idinka yeelayaan kaafiriina iimaankiinni dabadii waxaa loo jeedaa mu'miniin marka ahaydeen dabadeed gaalay markaa idinka dhigayaan bimacnaa idiin sababayaan inaad gaalowdaan wa kayfa takfuruuna sidaa u gaaloobaysaan istifhaamu tacjiibin wa tawbiik waa istifhaam ama su'aal yaabgelin iyo canaan looga jeedo istifhaamu tacjiibin wa tawbiik waxaa la tilmaamayaa arrinkaa la yaaba yacni markaa cid waxa weeye xaqii loo caddeeyey aayaadkii ilaahay lagu akhriyey rasuulkii ilaahay dhexdooda ku sugan yahay siday u dhici kartaa inay gaaloobaan siday u dhici kartaa inay gaaloobaan yani marka waxa weye canaanna waa ku jirtaa tacjiibna waa ku jiraa yaabgelin iyo markaa canaan baa labadaba ku sugan wa kayfa takfuruuna wa antum tutla calaykum sidaa u gaaloobaysaan ama xaalaad sidee tihiin baa gaaloobaysaan walxaal antum idinku tutlaa laydinku akhrinaayo calaykum korkiinna laydinku akhrinayo aayaatullaahi aayadaha ilaahay laydinku akhrinaayo oo qur'aanka ah wa fiikum rasuuluh waxaa laydinku akhrinayaa aayaadka ilaahay walxaal fiikum rasuulu ama saa u gaaloobaysa mutaraadifataan in laga dhigo labada xaal ama waxaweye mutadaakhilataan laga dhigo taraadufkaana sii fiican saa u gaaloobaysaan iyadoo aayaadkii ilaahay laydinku akhrinaayo xaal aayaadka ilaahay laydinku akhrinayaa saa u gaaloobaysaan iyo xaal rasuulkii ilaahay dhexdiinna ku sugan yahay saa u gaaloobaysaan yani marka munaasibba ma ah inaad gaalowdaan oo caqli iyo de sharcitoonna ma keensanayo inaad gaalowdaan iyadoo marka adiladii iyo qur'aankii laydinku akhrinaayo iyo iyadoo rasuulku idin dhex joogo waman yactasim ku kastoo qabsada yatamasak qabsada billaahi allah qabsada yacni diinkiisa iyo towxiidkiisa faqad hudiya waa la hanuuniyey ilaa siraatin waddo intii ka ataa lagu hanuuniyey waddadaasoo mustaqiimin toosan waxaa jira xadiis soo arooray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey xadiiskaasoo sheegaaya inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka ayaa iimaankoodu ugu layaab badan yahay markaasay waxay yidhaahdeen malaa'igta markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wamaa lahum laa yu'minuuna wahum cinda rabbihim malaa'igtu maxay ilaahay u rumayn waayeen iyadoo ilaahay agtiisa ay ku sugan yihiin markaasay yidhaaheen haddaa nebiyada ayaa ugu layaab badan yahay iimaankoodu markaasuu wamaa lahum laa yu'minuuna waalwaxyu yanzilu calayhim nebiyaduna maxay ilaahay u rumayn waayeen iyadoo waxyigu ku soo degaayo markaasay saxaabadii waxay dhahen haddaba annaga iimaankaygu ugu layaab badan yahay markaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wamaa lakum laa tu'minuuna wa ana bayna adhurikum oo maxaa idinkuna ilaahay u rumayn weydeen anigoo dhexdiinna ku sugan saxaabadii markaa waxay dhaha haddaa yaa iimaankoodu ugu layaab badan yahay haddii malaa'igtii iimaankoodu inuu layaab badan yahay loo diiday oo nebiyadii loo diiday oo saxaabadii loo diiday yaa cidda iimaankoodu layaabka badan yahay oo loo sugaayo inuu layaab badan yahay waa ayo nebigay markaa su-aashii ku celiyeen calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa qowmun yajii'uuna bacdii yajiduuna suxufan waa dad markaa aniga dabaday iman doona markaan geeriyoodee dhinto dabadeed ee adduunyadan ka guuro dad markaa iman doona ayaa iimaankoodu ugu layaab badan yahay kutub bay helayaan fa yu'minuuna biha markaasay dabeedna markaa rumaynayaan kuwaasaa iimaankoodu ugu layaab badan yahay xadiiska caynkaasa sanadkiisa maqaal baa ku jira ha yeeshe turuq mutacadiduu leeyahay ariiqyo badan saas aawadeed ba ahlucilmiga qaarkood ay ku weeyeen oo yidhaahdeen xadiiskaasi waa xadiis xasan ah yani marka ay yidhaahdeen oo xujo gelaya weeye bacdina waaba saxiixiyeen xadiiska waxaa laga qaadanayaa aayaddan waa shabah buu ku leeyahay wa fiikum rasuuluh wa ana bayna adhurikum markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wamaa lakum laa tu'minuuna wa ana bayna adhurikum yacni marka aayadda shabah buu halkaa ka leeliyihi xadiidkaa culammadu waxay ka deliishadaan yacni xujiyat lwijaada wijaadada waxaa la yidhaahdaa inay xujo tahay oo la cuskan karo wijaadadu waa maxay wijaadadu waxa weeyaan kitaab la oo cid hore ay qortay in la helo khadkiisa la garanaayo oo ma'muun ah oo markaa in eh, wax laga bedelay laga aamin qabo yacnii waxa sheikh markaa hore kitaab u qoray baa la helay kitaabka caynkaasana yacnii kitaabka ijaaso kama haysto ciddan heshay asana wakhti ku dhow wakhtigiisaabuu dhintay ama nolosha waaba ku soo gaadhay laakiin riwaayo kama leh wax riwaayo ah uu wax ka wariyey ma jirto wax marka waxa weeye eh, munaawalo uu siiyey ma jirto wax marka waxa weeye ijaazo uu siiyey ma jirto wijaada bes wuxuu helay markaysaga kitaab khadkiisii ku qoran uu khadkiisii garanaayo yacni ma'muunna ah yani markaa laga aamin qabo inuu taxriif iyo wax la midu ku dhaceen wijaadadaa keliya in wax lagu werin karo bay culammada muxadisiintu ka deliishadaan xadiiskaah oo xujiyada wijaadada ayaa xadiiskaa laftiisa loo deliishada waayahay marka xadiiska aynu sheegnay ma tilmaamaayo dadka imanaya ee aynu ka mid nahay inay ka fadli badan yihiin saxaabada loogama jeedo yacni afdal lama odhanee acjab baa la yidhi wayna kala duwan tahay haisku qaldin isla xadiiska waxaa ku sugan malaa'igtii iyo nebiyadii iyo saxaabadiiba intuba ku sugan yihiin qacanna waxaa la garanayaa inay ka fadli badnayn dadka dambe iman doona miyay malaa'igta ka khayr badan yihiin miyay nebiyada ka khayr badan yihin miyay saxaabada ka khayr badan yihin maya kama khayr badna marka afdal bay ka yihiin lama odhan ee acjab baa lagu tilmaamay afdalu iimaanan lama odhan ee acjabu iimaanan baa la yidhi iimaankooda la yaab badan laakiin xagga fadliga dee waa laga fadli badan yihi waayahay allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow ittaquu allaha xaqa tuqaatih ittaquu allaha allah ka baqa xaqa tuqaatih baqashadii ilaahay xaqa u lahaa yacni marka allah ka baqa walaa tamuutunna ha dhimanninoo ha dhimanninoo ha dhimannina xaal axwaasha ka mida ilaa wa antum muslimuun ilaa walxaal antum muslimuun xaal aa muslimiintihiin mooyaane xaalad kale ha geeriyooninoo ha dhimanina bimacnaa islaamnimada laazima oo daa'ima si goortay idin timaado geeriduba ay idinku timaaddo idinkoo muslimiin ah wactasimuu bixabli illaahi jamiica wactasimuu qabsado ku dhega bixabli illaahi xadhigga ilaahay jamiican xaalaa dhammaantiin tihiin oo kulansan tihiin walaa tafaraquu ay walaa tatafaraquu ha kala teginoo ha tafaraaruqina wadkuruu xusa oo sheega qalbiga iyo afka mid walba ka xusa idinkoo ka shukri naqaya nicmat allaahi yacnii nicmaynta ilaahay uu nicmeeyey calaykum korkiinna idiin nicmeeyey nicmata waa ismu masdar yacni ancamo ismu masdarkeedii weeyo incaam baa macnuhu u dhacayaa incaam allaahi baa macnuhu u dhacayaa nicmaynta ilaahay idiin nicmeeyey xusa oo ficlullaahi ah wadkuruu xusa nicmat allaahi nicmaynta uu ilaahay nicmeeyey calaykum korkiinna idiin nicmeeyey xusa id kuntum acdaa'a wuxuu allah idiin nicmeeyey id kuntum wakhtigaa ahaydeen acdaa'an col ay su ahaydeen oo qaarkiinba qaarka kale col la ahaa faallafa bayna quluubikum uu isjeclaysiiyey ilaahay qalbiyadiinna isjeclaysiiyey oo qalbiyadiinna qaar isjecel ka dhigay fa asbaxtum aad noqoteen binicmatihi nicmada ilaahay gudaheeda aa ku noqoteen ama binicmatihi nicmada ilaahay xaalaa ku dheehantiin aad noqoteen oo musaaxabo loo fasiro ama darfiyo loo fasiro ama sababiye loo fasiro binicmatihi bisababi incaamihi nicmayntuu ilaahay idiin nicmeeyey aawadeed aa ku noqoteen ikhwaana qaar walaala a noqoteen waxaa walaala noqoteen walxaal kuntum ay qad kuntum xaqiiqi a ahaydeen hore a ahaydeen calaa shafaa xufratin yacnii haadaan qarkeed qaar ku sugan a ahaydeen xufradaasoo min annaari naarta ka mid a fa anqadakum waa idin badbaadiyey ilaahay minhaa naartii buu idinka badbaadiyey ama minhaa xufradii yani ayuu idinka badbaadiyey naarta u celi naartaa dambayse kadalika yubayinu allahu lakum aayaatih sidaa ilaahay idinku caddeeyey aayaadkaa uu soo sheegay yubayinu allaahu ilaahay wuu caddaynayaa lakum idinka wuxuu idin caddaynayaa aayaatii aayadihiisa lacallakum tahtaduun si aa u hanuuntaan ayuu idinku caddaynayaa waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr waltakun ha noqoto minkum mid idinka idinka mida ha noqoto ama xaalay idinka mid tahay ha noqoto ummadda soo socota xaalay idinka mid tahay waxa bannaan waltakun inaad ku tacalluq siiso waxaa kaloo bannaan ummatun inay sifo ka ahayd oo aad laga soo hormariyey dabeedna laga xaalaynaayo minkum xaal ummadda soo socotaa minkum idinka idinka mid tahay ummatun ummad yacnii koox kooxdaasoo yadcuuna ugu yeedhaya ila alkhayri khayrka ugu yeedhaya waxaa bannaan yacni markaa koox khayrka ugu yeedhaysaa ha ydinka mid noqoto jumlada yadcuuna khabarka laga dhigo waxaa kaloo bannaan minkumta lafteeda in khabarkii laga dhigo oo yadcuuna sifo laga dhigo ummatun laga sifaynaayo sidaa macnaheeduna waxay noqonaysaa waltakun ha noqoto minkum ay kaa'inatan minkum mid idinka idinka mida ha noqoto haddii aad markaysaga yani khabarkii ka dhigto mutacallaqa markaysaga dee kaa'inatun baad qadaraysaa ama mustaqiratun baad qadaraysaa taasaad markaa qadaraysaa marka kuma tacalluq waltakun ila maxalu khabar bay markaa dhacday khabaru takun bay dhacday waltakun ha noqoto minkum ay kaa'inatan minkum mid idinka idinka mida ha noqoto ummatu ummad koox kooxdaasoo yadcuuna marka jumlada marka waad sifaynaysa haddaad minkum ka dhigto khabarkii muqadama ah waad sifaynaysa in kaanawaltakun eh, eh, taamo laga dhigana waa bannaan tahay yadcuuna ugu yeedhaya dadka ila alkhayri xagga khayrka ugu yeedhaya waya'muruuna amraaya bilmacruufi wanaagga amraaya wayanhawna reebaya cani ilmunkari munkar oo dhanna dadka u diidayo ka reebaya ya'muruuna bilmacruufi waxaa loo jeedaa kullu macruuf wax kastoo sharciga macruuf ku ah yacni markaa ayay amrayaan wayanhawna cani ilmunkari wax kastooo sharciga munkar ku ah oo sharcigu diidayna waa reebayaanoo dadka waa u diidayaan wa ulaa'ika hum lmuflixuun kuwaasi kuwii liibaanay weey yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ila waantum muslimuun waxay ka mid tahay aayadaha nebigu calayhi salaatu wasalaam khudbatulxaaja markuu akhrinaayo ee uu ku khudbadaynayo khudbatulxaaja aayadihii uu soo qaadan jiray ka mid tahay aayaddaa ilaahay wuxuu ugu yeedhay mu'miniinta magaca iimaanka waxaanu amray inay allah ka baqaan baqashada uu ilaahay xaqa u leeyahay ittaqu allaha xaqa tuqaatih baqashada ilaahay xaqa u leeyahay allah ka baqa taasuu ilaahay amray cabdullaahi bn mascuud waxaa ka asaxday xadiis marfuucana waa loo soo wariyee laakiin ma sugnaa xadiiska marfuuca ahi laakiin isagoo hadalka cabdullaahi bn mascuuda buu asaxay oo sanad saxiixa ku soo arooray mufasirkuna waa soo aroorin doonaa isagaan u nisbaynin cabdulaahi bn mascuud aayaddu ku fasiri doonaa waxa uu yidhi xaqa tuqaatihi waxa weeye cabdullahi bn mascuud baa odhanaya an yutaaca falaa yucsaa wa an yudkara falaa yunsaa wa an yushkara falaa yukfar waa saddex arrin waa in allah la ateeco oo aan la caasiin cisyaan wax la yidhahdo la yska ilaaliyo oo taaca lala yimaado an yutaaca falaa yucsaa iyo in allah la xuso oo aan la ilaawin oo laga qaafil noqon wa an yudkara falaa yunsa wa an yushkara falaa yukfar iyo in allah loo shukri noqo oo aan laga abaalkadarinoo shukriga laga tegin saddexdaa arrin haddii lala yimaado taaca aan ilaahay la caasiyayn haddii lala yimaado iyo xus aan ilaahay la ilaaweyn oo laga kaafil noqonayn lala yimaado iyo shukrinaq aan laga kufrayn oo shukrinaqii laga tegayn lala yimaado xaqa tuqaati ilahay waa laga baqay laakiin tan noocaasi lafteedu dee waa adag tahay inuu qofku cisyaanba ka marnaado oo taaco keliya la yimaado oo qafle ka madhnaado oo dikri keliya mar walba ilaahay xusaayo oo mar kastana ilaahay u shukri naqaayo ila nicamka ilaahay tiro ma lehe wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha dee kaflaa imanaysaa wakhtiyada qaar cisyaan baa imanaya wakhtiyada qaarkood waxa weeye kufraanu nicmaa imanaya haddama aragta marka waxaa ku sugan yacni xukunkani inuu marka yahay mid waxa weeye markaa cusri ku jiro aday ku jiro haddaba aayad kalaa jirta fattaquu llaha ma istatactum allah ka baqa intaa kari kartaan ilaahay ka baqa mufasirkana wuu soo aroorinayaayo wuxuu odhanayaa aayaddaasaa lagu nasakhay marka calaa kulli xaal aayaddan waxaa qaydaysaa aayadda kalaa qaydaysa fataquu llaha ma istatactum yacnii allaha ateeca waha caasiyiina intaa kari kartaan allah u shukri naqa oo ah ha ka kufriyina intaa kari kartaan allah xusa oo ha ilaawina intaa kari kartaan yacnii istitaacadaa lagu qeydi aayaddaa kale waa muqayada aayaddana waa mutlaqa mutlaqa iyo muqayadkuna hadday ka siman yihiin sababta iyo xukunka labadaba qaacidadu waxay tahay yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad mutlaqa muqayadka lagu xambaarayo addoomma arrinta mutlaqa ayaa muqayadka lagu xambaaraya tani qaydka istiaacada kuma qaydna taa kalena qaydka istiaacada ku sugan fataquu llaha ma staactum marka labadii baa laysku qaydayaayo qaydka aayaddaa ku sugan baa tanna lagu qaydaya culamo badani waxay yidhahdeen waa la nasakhay oo aayaddaasaa nasakhday laakiin waa nasakday waxay u jeedaan way qaydaysaa bay u jeedaan jamaacaad badan oo taabiciinta ka mida ah laga soo naqliyey inay aayaddu aayadda nasakday kooxo badan oo taabiciintii ka mid a ah baa laga soo raray laakiin si aynu marar badan sheegnay salafku saxaabadii iyo taabiciintu waxay u isticmaali jireen naskhiga macno ka waasacsan macnaha muta'akhiriintu u istilaaxeen oo xukunkeedaba in la rafciyey tamaaman macnahaasaa marka waxa weeye markii dambe shaa'ic noqday oo loo istilaaxay rafculxukmi tamaaman xukunkii la wada rafciyo haddaba salafku waxay u isticmaali jireen saxaabadiiyo taabiciintu haddii xukunka marka waxaa la nasakho oo bimacnaa waxa weeye xukunka camalfalkiisii la joojiyeba ama mutlaqiisa la qaydaayo ama caamkiisa la khasisaayo kullu daalika waxay ku itlaaqi jireen naskhi marka waa la nasakhay waxaa looga jeedaa aayaddaa kalea lagu qayday saas aawadeed mufasiriinta qaarkood warka ay yidhaahdeen markay labada aayado jamcinayaan laba qowl baa ku suganoo in la yidhaahdo aayaddan baa mansuukhoo taasaa lagu nasakhay iyo in la yidhahdo waa mubayinoo aayadda kalaa caddaynaysaa oo ay laba qowl ka kala dhigeen oo shinqiidiga laftiisuna labada qowl uu sheegay kitaabkiisa dafci ihaam lidiraabi can aayaati alkitaab labada qowl waxa weeye waa isla nooc isma diidana waa laba qowloo iswaafaqaya oo aayaddan xukunkeedii tamaaman in loo rafciyey ma aha yacni masalada ku saabsan xukunka in la rafciyo oo layidhaha laguma camalfalayana intaa camalfal ka suuragelyahay ila asal waxaa adilada u ah in la camal siinayo icmaal ixkaam baa marka u asala marka naski inta laga badbaadin karo in laga badbaadiyaa laazim ah marka jamcigaa ka horeeya yacni marka nasakhaadda la odhanayo lagumaba camal falaayo marka waljamcu waajibun mata maa amkana ilaa falilakhiiri naskun bihiina marka jamcigina yacni waa ka suuragal marka waxa weeye intaasun uu sheegay cabdullahi bn mascuud unbaa waxaa lagu qaydayaa istiaacadii baa lagu qaydaya xasaba alistiaaca yani markaa ilaahay kaga baqa xaqa tuqaati baa macnuhu u dhacay sidaa marka lagu socdana laa ishkaal walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha dhimanina idinkoo muslimiina mooyaane xaala muslimiin mooyaane xaalad kale ha dhimanina qofku ma oga goortuu dhimanaayo geeridana isagu isuma hayo kamana warqabo goortuu dhimanaayo marka ha dhimanina idinkoo muslimiin ah mooyaane maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa bay yidhaahdeen ahlucilmigu yacni duumuu cala alislaam islaamnimada ku daa'ima ku sugnaada oo marnaba ha sii daynina ilbiriqsi yacni markaa iyo daqiiqatoonna islaamnimaha ka tegina islaamnimadii joogteeyoo daa'ima haddaa islaamnimadii joogtaysaanoo daa'imtaan goorta geeridu idiin timaadaba waxay idiin imanaysaa idinkoo muslimiin ah macnuu saasuu dhacay marka waa amar layna amraayo yacni daa'imitaanka islaamnimada aynu daa'imayno layna amraayo aayaddan kale allah uu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu allah wuxuu amrayaa xadhigga ilaahay in la wada qabsado oo lagu kulmo ayaa marka uu ilaahay amrayaa wuxuuna inaga reebayaa tafaraaruqa ayuu inaga reebayaa bixablillaahi maxaa looga jeedaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa diinka ilaahay baa loo jeedaa waxaa kaloo la yidhi islaamnimadaa loo jeedaa waxaa la yidhi qur'aankaa loo jeedaa waxaa la yidhi cahdiga ilaahay iyo ballanka ilaahay baa loo jeedaa aqwaashaas culammadu waa sheegeen laakiin waxa weeye yacni alfaadda kala duwan macnuhu waa isku mid yacni xablullaahi marka la sheegaayo intaa mid walba waa xadhiggii ilaahay ismana diidana yacni qur'aanka iyo islaamnimada iyo diinka iyo cahdiga ilaahay iyo qur'aanka iyo sunnada kullu daalika xadhiggii ilaahay bay noqonaya ya axaadiista qaarkoodoo soo arooray oo sheegaya inuu qur'aanku xadhiggii ilaahay yahayna waa jiraa oo saas yadaa ku soo arooray ee sunnada nebiguna sala allahu alayh wasalam qur'aanka ayay bayaaminaysaa fasiraysaa qur'aanka ayay bayaaminaysaa oo fasiraysaa waa sida markaa qur-aanku munazal u yahay ayaa sunnada nebiguna sala allahu alayh wasalam munazalo u tahay munazalo iyaduna saa si leeg bay u tahay marka waxa weeye xadhiggu waa shayga wax ku gaadhsiiya ayaa luqada la yidhaahdaa xadhig la yidhaahdaa marka waxaa laga soo qaaday haadaantii baadida yacni qofku markuu ceel ku dhaco see looga soo bixinayaa so in xadhig loo rido maaha haadaan markaysa markaa dheer buu ku dhacay ya yacni meeshii looguma geli karo maxaa la samaynayaa dee xadhig baa loo ridayaa xadhigga caynkaasa marka loo rido xadhiggaasuu qabsanayaa xadhiggaa ayuu qabsanayaa marka xadhiggii waxaa ku jira nabadgelyo waa lagu soo badbaadinayaa xadhiggii haddaba haddaanu markaa lahayn dee qool iyo guntin iyo wax la mida haddaanu lahayn waa siibanayaa sooma ma ya yacani waa siibanaya marka waxaa weeye waxaa laynoo sheegay yacni markaa guntinna inuu leeyahay ama qool leeyahay yacni marka ayaa laynoo sheegay marka faqad istamsaka bilcurwati alwufqa yacni wuxuu qabsaday guntintii adayga badnayd ama qoolkii adayga badnaa ayuu markaa qabsaday yacni marka waxa weeye xadhiggii baa marka wuxuu leeyahay qool ama guntin buu markaysaga u leeyahay marka yacni haadaantii qofka waxaa laga badbaadinayaa xadhiggaa qoolka leh meesha la qabsado leh ee adag baa loo ridayaa taasuu qabsanayaa tiibaa mahlakadii laga soo saaraya dee kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulku sala allahu alayh wasalam qabsashada la qabsadaa waa sabiilu najaah waa waddadii lagu badbaadayey haddaba xadhiggaa ilaahay wada qabsada idinkoo yacni markaa kulansan oo isku dhan jamiican ay mujtamiciina hana oo ha kala tegina tafaruqina waa la reebay ijtimaaciina waa la amray laakiin ijtimaaca markaa maxmuudki waa maxay waa ijtimaac cala alxaq yaa midnimo kasta lama rabo midnimada la rabaa waxa weeye waa midnimada xaqa lagu midoobaa la rabaa laakiin in la yidhaahdo ahlulbaatil iyo ahlulxaq ha iska midoobaan oo isku mid ha noqdaan dee ma saxna yaa ijtamicuu keliya lama odhan bixabli illaahi baa la hormariyey waactasimuu bixabli illaahi jamiican jamiican intaa la sheegin baa la sheegay yacni xadhigga ilaahay in la qabsado la sheegay tafaraaruqiina waa laynaga nahyo waa laynaga reebay marka yani diinka iyo islaamku wuxuu markaa keensanayaa yani ijtimaaca iyo midnimada ayuu markaa keensanaya diinka wax ka mida haddii laga tagana tafaraaruq iyo yani isnacayb iyo colaad baa imanaysa hadda ma aragtaa yani waxaa imanaya in markaa la kala tafaraaruqo ayaa markaa imanaysa qoladii markaa laynoo sheegayay qoladii kiristaanka muxuu ilaahay yidhi fanasuu xada mima dukiruu bihi faakhrajna baynahum alcadaawata walbagdaa yacni waxay ka tageen wixii lagu waaniyey wax ka miday ka tageen maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay colaad iyo nacayb baanu dhexdooda hurinay si dab markaa la hurinayo kale ya ha lagu salliday colaad iyo nacayb yacni waa sabab iyo musabab yacni waxaa sabab ah ka tegitaanka qayb yacni markaa sharcigii ka mida tegista laga tagay baa sabab ah musababka ay sababaysaana waa nacaybka iyo colaadda ayay markaa sababaysa tole xukun iyaga ku gaaraa maya kuma gaar aha ya shareecadiinnaba waa ku sugan tahay istawow walaa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum iyadoo la garanaayo taswiyatu sufuufka yacni sharaa'ic badani inay ka waaweyn tahay oo ka adag tahay iyadoo la garanayo ayaa haddana markaa waxa weeye yani nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yani sinma oo yani hayiskhilaafina salaada safafkeeda sinma markaa safanaysaan fatakhtalifa quluubukum oo haddaa iskhilaaftaan oo si wanaagsan a u sinmi weydaan qalbiyadiina iskhilaafaya waa sabab iyo musabab yani ikhtilaafu lquluub baa ka imanaya ya marka waxa weeye waajibaadka ka waaweyn haddii laga tago la dayacana inuu ikhtilaafu lquluub ka imanaya waxay noqonaysaa cala sabiil awla walaxra xadiis kale waxaa ku soo aroortay xadiiskaa hore muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiis kale waxaa ku soo aroortay in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa tawaadda snaani fi llaahi uma tafaraqa ila bidanbin yuxdisuhu axaduhuma laba ilaahay dartii isuma jeclaadaan dabeedna markaa ma kala tagaan oo isma nacaan markay isjeclaayeen dabadeed yacnii in dembi midkood soo darriyey sababay mooyaane yacani laba kastoo ilaahay dartii isu jeclaaday hadday dib iska nacaan waxaa sababa oo keensaday cala alaqali dembi markaa midkood la yimi xadiiskaana sheekh albaani waa quweynayaa silsilatu axaadiisa saxiixa ayuu ku quweynaya marka xadhigga ilaahay iyo diinka ilaahay uu qabsiga la wada qabsadaa oo lagu toosnaadaa waxay sababaysaa tafaraaruqiina markaysaga in la waayo ayay markaa sababaysaa wuxuu ilaahay amrayaa nicmada ilaahay nicmaynta ilaahay uu idiin nicmeeyeyna xusa oo bimacnaa waxa u xustaan inaad ka shukri naqdaan yacani waxaa laga xusayaa xagga qalbiga iyo xagga afka mid walba waxaa si gaara culammadu ay u soo gaar yeeleen yacni qolyihii markaa ansaarta ahaa qolyada aws iyo khasraj calaa sabiil misaal bay uga jeedaan oo kuma gaar yeelayaan xukunkee waxay markaa tusaalayaasha markaysa markaa la sheegayey markaa ka mid tahay laakiin xukunku waa caam xukunku waa caam oo cid kastoo gaalo ah dee dhexdooda colaadaa ka dhaxayn jiray iyo markaa waxa weeye isnacayb dabeedna markaa waxa markay islaameen ayay markaa isjeclaadeen sidii saxaabada nebiguba sala allahu alayh wasalam ay isu jeclaadeen yacni iyagoo qabaa'il kala duwan oo qabaa'isha colaadi ka dhaxaysay ay ka kala tirsanaayeen laakiin qoladani waa ugu sii muuqad badnayd maadaama markaysaa markaa meeshan yacni markaa madiine ay deganaayeen ay wada deganaayeen colaadina ay ka dhaxaysay waxay kaloo culammada qaarkood u soo qaadanayaan qisada markaysa markaa la sheegayo inkastoo sanadkeedu qawi ahayn ee ku saabsan yuhuudiga markaa isku diray yacni markaa taa lafteedana waa u tusaalaynayaan marka col baa ahaan jirteen markaasaa ilaahay qalbiyadiinii isjeclaysiiyey markaasaa nicmaynta uu ilaahay idin nicmeeyey sababteeda waxaa ku noqoteen qaar walaalo ah oo isjecel oo yacni markaa isu gargaaraya ayaa noqoteen markii horena haadaan qarkeed naar eh, yacni marka haadaan naareed qarkeed baa ku sugnaydeen waxaa markaa eh, idinka xigtay inaad gashaan dhimashada gaalnimada ku dhimataan keliya idinka xigtay marka allah baa idinka badbaadiyey oo iimaanka idinku badbaadiyey iimaanka idinku badbaadiyey allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow ittaquu allaha allah ka baqa xaqa tuqaatii baqashaduu ilaahay xaqa u lahaa ka baqa bian yutaaca waxaa laga baqaya ba'da baau taswiir baa la yidhaahdaa suurada waxa la sheegay ayay markaa caddaynaysaa bian yuaaca wa xaqa tuqaatii laga baqaya in la ateeco ilaahay oo falaa yuxsa aan la caasiin wayushkara loo shukri naqo falaa yukfara aan laga kufriyin oo nimada ilaahay laga abaalka darin wayudkara in allah la xuso falaa yunsaa ilaahay aan la ilaawin faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow waman yaqwa calaa daalika yaa sidaa awoodi kara yaa sidaa awoodi kara yacni sanadkaasi marka waxa weeye qawi ma ah waa daciif laakiin hadalkan wuxuu ka ansaxay cabdullahi bn mascuud ee xadiis marfuuca isagoo ah ma ansixine waa daciif waman yaqwa calaa haada sida ayaa kari kara bay yidhaahdeen fa nusikha biqowlihi tacaala waxaa lagu nasakhay bimacnaa lagu qayday hadalku allah u yidhi isagaa allah korreeye faataquu llaha ma statactum allah ka baqa ma statactum intaa kari kartaan allah ka baqa walaa tamuutunna ha dhimanninoo ha dhimanninoo ha dhimannina xaal axwaasha ka mida antum muslimuun ilaa mooyaane xaalad kale ha dhimanina bimacnaa islaamnimada joogteeya oo daa'ima si goortaa dhimataanba idinkoo muslimiina a u dhimataan muwaxiduuna yacnii qaar ilaahay keliyeynaya idinkoo ah saa u dhimataan wactasimuu qabsada tamasakuu qabsada bixabliillaahi xadhigga ilaahay qabsada ay diinihi diinka ilaahay qabsada jamiican ay mujtamiciina xaalaa dhantihiinoo kulansantihiin qabsada walaa tafaraquu labadii tood midkood baa la xadfay ay walaa tatafaraquu ha kala tegina bacda alislaami islaamnimada dabadeed wadkuruu xusa nicmat allaahi incaamahu nicmaynta ilaahay idiin nicmeeyey xusa yacnii daatadii nicmada lagama tilmaamayo nicmayntiisii allah idiin nicmeeyey yacni marka ayaa laga tilmaamayaa macnaha masdarnimadaa loo jeedaa calaykum korkiinna uu idinku nicmeeyey yaa macshara alawsi waalkhasraj ururkii aws iyo khasrajow id kuntum wuxuu ilaahay idiin nicmeeyey id kuntum goortaa ahaydeen qabla alislaami islaamnimada ka hor acdaa'an col a isu ahaydeen faallafa uu isu dumo isjeclaysiiyey kulmiyey shamaca uu kulmiyey bayna quluubikum qalbiyadiinna dhexdooda uu kulmiyo isjeclaysiiyey bilislaami islaamnimada isku jeclaysiiyey fa asbaxtum aad noqoteen ay fasirtum aad noqoteen binicmatihi ay biincaamihi nicmaynta uu ilaahay idiin nicmeeyey aawadeed aa ku noqoteen ee islaamnimada idinku nicmeeyey ikhwaanan qaar walaala a noqoteen fi diini diinka ku walaalo ah waalwalaayati iyo yani isu gargaarka yani ku walaalka ah nusakha qaar waxaa la dabdiyey waalwilaayati kollay culammada qaarkood baa qabaa wilaaya iyo walaaya bimacnan inay tahay laakiin sida mashhuurka alwilaaya waxa weeye markaa waa ka imaara wasnan wa macnan marka wowga hoos dhigan yahay imaaruu la mid yahay xagga wasniga iyo xagga macnaha mid walba walaayana nusrada iyo gargaarka weeye yacnii sidaasaa ka fiican in la yidhaahdo waa bimacnan laakiin qowlka marka lagu socdo inay bimacnan tahay walwilaayati waa la odhan karaa laakiin sida fiican waa sida walwalaaya in la yidhahdo yacni fi diini xagga diinka qaar ku walaalaa walwalaayati xagga nusrada iyo gargaarka iyo jacaylka iyo yacni markaa sokeeyanimada diinka isku qaraabaysanaysaanna yacni qaar ku walaalaa wa kuntum walaaya waxaa laga keenay min alwelyi weliguna waa qurbiga wa kuntum waxaa ahaan jirteen calaa shafaa xufratin ay calaa tarafi xufratin haadaan qarkeed qaar ku sugan baa ahaan jirteen xufradu waa haadaanta shafaana waa gebiga qarkiisa calaa shafaa xufratin ay calaa arafi xufratin haadaan qarkeed qaar ku sugan baa ahaydeen haadaantaasoo min annaari naar ah ama naarta ka mida walaysa baynakum wa bayna alwuquuci fiiha yacnii idinka iyo naarta markaa idinma dhaxayn inaad ku dhacdaan idinka iyo naarta inaad ku dhacdaanna idinma dhaxayn ilaa an tamuutuu kufaara inaad dhimataan mooyaane xaala gaala tihiin yacnii naar baa qarka u saaraydeenoo waxay idinka xigtay inaad naartaa gashaan inaad gaalnimadaa ku dhimataan fa anqadakum minha ilaahay waa idinka badbaadiyey naartii ama minha xufradii naartaana fiican in loo celiyo liqurbiha biliimaani iimaanku idinku badbaadiyey kadalika ay kamaa bayana lakum maa dukira siduu ilaahay idinku caddeeyey kaa la soo sheegay yubayinu allaahu lakum aayaatih wuxuu idin caddaynaya ilaahay aayadihiisa lacallakum tahtaduun si aa u hanuuntaan ayuu idinku caddaynaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk